الخامس عشر باب المحافظة على الأعمال قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم Bölüm 15 İbadet ve hayırlı işleri devamlı yapmak. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki kalpleri allah'ın zikrine ve o'ndan inen kur'an'a karşı ürpersin ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar vqal teâlâ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ve zaman içinde arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. ona sadık bir şekilde uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik uydurdukları ruhbanlığa gelince onu biz onlara yazmamıştık yalnız allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri uydurdular ve ona da gereği gibi uymadılar 57 hadit 27 وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا Ve ipini sağlamca, iyice büküp yaptıktan sonra onu söküp bozan kadın gibi olmayın. 16 Nahl 92 وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Rabbine karşı ibadetini, kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. 15 Hicr 99 وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه ومه كلمة نهي وزجر ومعنى لا يمل الله لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم Ayşe'nin allah ondan razı olsun bildirdiğine göre bir kadınla beraber otururken yanlarına peygamber sallallahu aleyhi vsellem girdi ve bu kadın kimdir diye sordu ayşe validemiz bu filan kadındır deyip onun kıldığı namazları uzun uzadıya anlatmaya başladı bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vesellem efendimiz bütün bunları sayıp dökmeyi bırak gücünüz yettiği kadarıyla ibadet etmeniz size yeter vallahi siz amellerden usanmadıkça allah da size sevap vermekten usanmaz buyurdu ayşe allah ondan razı olsun devamla rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in yanında en sevimli ibadet az da olsa devamlı yapılanıydı dedi. الثالث والخمسون بعد المئة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم Hadis 154 Ömer İbni Hattab'dan allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu bir kimse geceleri okumayı alışkanlık haline getirdiği şeyleri ve duaları okumadan veya tamamlayamadan uyur da sonra onu sabah namazıyla öğle namazı arasında okur veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. الرابع والخمسون بعد المئة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه Hadis 155 Abdullah İbni Amr İbni As Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir rasulullah sallallahu aleyhi vsellem bana şöyle dedi ey abdullah falan kimse gibi olma çünkü o gece ibadetine devam ederken sonradan bu ibadeti bıraktı الخامس والخمسون بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة رواه مسلم Hadis 156 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı, sancı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını terk ederse gündüzliğin onun yerine on iki rekat namaz kılardı